maxaa baxay haddii oo sawiragman asbuursada oo fooraasan ama soo leexda oo qaloocsan meel lumagacaab oo la dhaweynaytaan waa jooga nin madaxiisa ka culamada waxay ku salaada insaanay ku shabaheen rugniya waxaa laga yeeli insaanka madaxiisa laga yeeli haddii insaan madax laga gooyo manala karaa maya kara shardiga waxaa laga yeeli madaxiisoo kala laga yeelay haddii oo la waayo insaanka yani mada hadii la waayo manalahaa in hadii ruux laga siiyo manalaha waayo rugni wax shardigii la waayin wax ruuxisa siiyo amal abcaashigi waxaa laga yeeli oo sunanta ahaa abcaad waxaa la yahaa sunayaalka oo hadii oo laga tago sidiisahay loo waxaa laga yeeli insaanka xilmigiisa aa laga yeelo saaka xilmigiisa laga yeelay qur-aankii yani waxaa laga yeeli suntiisii suntiis marood oo bisinka marihaayo oo sanloohaayo haddii diwaanin joor macnaha manaa madwaado axaadiisa oo kale kaasa sheegna aasa aasoosoon inta aan bilaabta maray haddii qiyaam asasuurooda qabti oo rukuuc asasuurooda karin sujuudda asasuurooda karin quraan la siyaada marna raabicmiha الرابع منها الرابع في الفراد منها فأنت مكتبه الرابع الركن الرابع ركن أفراد alkira'atu imaamnawowi xafi radia allahu tacaala canhu araabici afaraad alkira'atu arun waaye qira'atu arun waaye todoba afaraad salaada arkaanteeda alkira'atu arun waaye bilfaatixati faatix la akriyo faatixada la akriyo alqira'atu arun waaye faatixati faatix la akriyo فاتحة بنفسها غير الوراها وغيرات لا تعرف ويسمي وحال السماوات بعد التحرم حرم شديد بعد الافتتاح وحال الافتتاح على السماوات وجهة وجهي للذي فضل السماوات وأرض حميدا المسلمين أنا المشركين وصلاة المشركين محيان الناس العرب فاس وأحياء السماوات ثم بعد ذلك التعوذ أعوذ بالله على السماوات ويصبهما خوف أخريات وشرفتا ويتعوذوا ويتعوذوا وعيد بليسا في كل ركعة لأنها عرفة وعيد بليسا على المذهب عدان غبانا يعني على الأرض أخرجت أنت الجنة وعيد بليسا أي مذهبنا غبانا إنها إذا غلط القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم أما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والأولى, والأولى ما هو والأولى رفع الهراء لعيد الجلوس وأكد ألك تأتي ألك من الموالي إذا بندية وأتى ألك ألك هاي معالي فخورف ألف رعتني هاي فهو الصراحي الغراء الصراحي وغني أثرات ومن الصلاة الغراء الصراحي معنى فاتحة بالأخير وحال وراها قراءة الوراها فاتحة أم الكتاب والوراها شافية والوراها كافية والمغعاوة وافية والمغعاوة إلى يعني قدم الحسدو ومغعا له هاي طبعة المسام والقرآن العظيم والوراها معايا لترفتها garabtoodu aa badan sama waxaa la sameeyaa bacda taxarumi xerashada salaada marka la xerka bacdigeedii ducaa listitaaxa la sameeyaa waasaasayni xawaaye wajhati wajhi aladi fadara samaada xaniifa muslimaa masalaatii muslimaa ilaahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu bisaalaka muslimaan muslimiin kula jira markaasa bacdi si yani in la akriyaas waxaana shardigooda ah shardigooda awaayo intii acuudu billaahi min ashayaan rajim iwaahin waaya alaguda galin acuudu billaahi kala bilaahin waaya adis halmaamo oos akrinin oos acuudu billaahi min ashayaan rajim ducaada sifax ila soo noqde kama dumaynin shardigood waaya in tafciil bilowsan waaya tafciil bilowska marcii bilah akisa dhaho intafikasi dhahin loo soo naqhaaya yani bacd istifaax loo soo naqhaaya waktigeed waa dhamaaday waktigeed waxa waaye acuudu billahi asiraahin waaya mar ba acuudu billahi min shaydaan jumlat siraa oo gaalada istifaax halmaamo hadana intaa waa su-aal sx marka oo suna ay tahay in waaa la sameeya marka la sameey waaa shardigaa su-aal iftitax arriskeedii ah, salaada yani inay faataxeedi haddii salaada aakhra joogto ay faataxeysa imaamka arrisgiisa karkacadiga oo maya watigaatawaayo wakti dhan ba iska dhamaahayo masalanba salaada waxaa jirta aakhirki salaadii wakti aakhira la jooyaa waktigii taxriimaa la jooyaa masalan ba hadii hadii faataxda ku bilaawda keliya waa kugaara kartaa laakin hadii ducada subaxa ahriyaa tidaahi wakti dhan waa kaa kugaara maaha ah, wakti ada marka hadii ducada subax xaaraan waayo kadalan raaya xaaraan waayo haddana waxaa la shardigaa akrista imaamka gabaashiisii haka dambeyni hadii ka arsatis imaamka inaa yani oo iskaaka waayo ataabi akrisiwaayo isjiwaayo waa dhaafaysaa waaad imaanaysaa ilaah ama saas hadal sahraysaa bas amal male markaa kabacdi walaas hadka caweyda aadkana istifaax bacdigeedii waxaa la أعوذ بالله على السماوات من الشيطان الرجيم برواية في عيد الأهر وبعد انت فاتحة الأهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على السماوات فضل الحواه صلاة صلاة الجناز أما صلاة الجناز لما لها أجعل السهم الآخر هذا والتعوذ يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا غلط القرآن أقول فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الأولى جعل افتتاح لها تعود آسنا حتى جعل افتتاح الكمال فلا تنسى القراءة إذا غلط القرآن أو إلى الهري فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تعود آل السماوات وعلى سبت أيضا سبته افتتاح لها لكن وحال إلى بحايان تعود وحال السمية ثلاث الجنازة وعلى السمية افتتاح من السمية ثلاث جنازة حاول أتحرك بالله وفاطبي أعوذ بالله من الشيطان وأتهوسا أنا افتتاح النوع افتتاح التعوذ ربنا وحسنها أن ثلاث ثلاث سنوي نظم في الجهرية وفي السرية أعوذ بالله في وجهي لما ربهاش النبي الثالثة ثلاثة الثالثة ثلاثة عمل الثالثة ثلاثة لم يستحي سبحان رب الله على وبحمده سبحان رب العظيم taasoo kale abilkadiya amni oo amix allahu liman xamid kul alaa kulaa inta kaleeto bisil ayaas yani waa cidi bilaysta waa cidi bilaystaa waa aad istifaax yani iyo tacayid a kala mahana uu tagaan waa aad istifaax rakcada hore kaliile waayo raka awalbana acuud bilahi min shayaan rajim marsadaa ala sameey waxaa sidaa raka awalba acuud bilahi min shayaan rajim acuud bi amaka acuud billahi samiic alcaliim waxaa la adkeeyey hanuun walula rakcada hora aad kadi acuud billahi min shayaan rajim sunana madeey rakca hora aad ay wasahay waa ka asahay mima bacdaha waxay ka dambeeyey waa ka asahay dambeey ciida aad uga adag faatixadii waa ciinayeysaa in la akriyo kama tacawadi sirhuma way tacawadi fi kuli ragcatin calma hudana qabano meesha culimada ay kutageen ay mareen haddaan qabano wadula rakcada hore aasad sunamadeeda adag tahay mima bacdaha waa ka adag tahay ragcaadka kaleeto waa ka adag tahay وتتعين الفاتحة فاتحة إلى في كل ركعة نقل أركو أن الأخرى أعينيها ويبقى إن فاتح لو أخرى واجب دخل حفظا على الأخرى أمس مسحفات أهلي أمس والي لكنا اليمين واري على مدة فاتح هذا أن أخرى ست واجب وأعينيها ولا فتحان أخرى أما مسحفات أهلي أما مسحفات كميرها كبيرة في كل ركعة نقل ciyaankeed jeejeedii inuu akriyo acinayda lacagta jeejeed inuu akriyo acinayda ama bedelkeeda la akriyo ninkii munfaridka ahay salaadaasi sidiya aatiya jahri ahaatiya farqi male acinaydaa muslna ahaatiya farqi male salaad kasta oo la duku hayo faatixa inuu akriyo aarifni ah waa inaydaa subaha qowlkiisa rasuulida sala allahu alayhi wasalam asiri وأثرات لمن يراه بفاتحة الكتاب laad uma sugnaan niman uma sugnaan uma jirtaa la wadaa oo lalaga ahriyeynin bifaatixat kitaabi kitaabka ilaahay faatixadiisii niman ahriyeynin raadna u jirto xadiiskaas waa lasoo raacay xadiis kale aa ku yimid laa tujzi-u ilaha laa tujzi-u salaad salaad masjidad laa yaqra fiha fatix bifaatix alkitaab muxusiina wariyey xadiidkii sixi bukhaari iyo muslimka mideen saluu kamaa ra'aytumuni usalii saad uwaateen ad uwaateen yani saa anay idufaa ad aragtaan iduftaa idin leedahay madow faataxatin naarsin ilaa ragcata masbuuxin kii laga hormari ragcadiisa maha watataxayani waa aynayda alfaatixatu faatixda waa aynaydaysaa fii kuli ragcatin ragcaa la arko awaankeedi in loo akriya aynaydaysaa ilaa ragcata masbuuqin kii oo xerasheeda laga hormari oo laga hormari ragcadiisa maana taasay kuma aynaydayso baabu salaati jamaa sumaadinta inshaalla maadisheeda imanka laga hormariy oorkiisaata la akriy imaamkiy kuwasan kusoo gaarti imaamka raakica atumid hadina maxaa soo gashi rakacadii rukuucaku heshay faatixadana hortaadi waa ka dhacday muxuu ceynegeyso asbuuqa yuraahaa hormaray imaamkaada hortaada rukuuci adkaysaarasa oo ruuxu jiro markaasi yani waa kuwaajibkiy laakin makaeynayso maxaa yeelay maanta ka cumbaarsaday amaamkaa ka cumbaarsaday walbas malku bismi illaahi raxmaan raxiim iyo tajdiidatiha walbas bismi illaahi raxmaan raxiim hmm. aayatun aayat waay oo minhaa min alfaatixati faatixada kamidka bismi illaahi raxmaan raxiim aayatun waay minha min afaatixati faatixda kamid ah waxaa u daliil ahaa xadiiska wariya sugan salawaat ullahi wasalaamu alayhi ama sida anag sala allahu alayh wasalam hadda faatixa tabca hayaaka odowa bismi illahi raxmaan raxiim ayaa minha nabi waxaa kutiri bismi illahi raxmaan raxiim ayaa ayaa kamid ah bukaari waa weriye tacriif wariyey tacriif wariyey daarixidnina amadi يعني السوري أنه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله غلط الحمد لله وباركين فاتحة الآيات قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم هذه ثم القرآن قرآنك يعني أصل فيه أم الكتاب وصف المثاني بسم الله الرحمن الرحيم إذا آياتها آياتها مثل خمسها بسم الله الرحمن الرحيم آية منها tahay labaatan wasi culamada saxaabada waa qabaan dadna waxay rabaan maya ala kuli xaal yani dad eh, sid cumar xaafidha ay cumar sid abubakar sid cihmaan nabigaa la dukan sala allahu wasalama axadkan nabiga bismi raxmaan raxiim leehaayo mama xulin waadan sixi muslimaad ka timid iidana sanad weyn oo waa bismi illahi raxmaan raxiim afka rabaaxo hamaqlin imam shaafici xisaabtiina waa badan yahay bismillahi raxmaan raxiim hadii tiraahi yani bismi illahi raxmaan raxiimta dadka leeyahay qabtay xadiidka kaleeto yani xadiidkanay quraada dhammaantoodii tawaatur ahaan as u inta oo cibaada tamaniysadoobi oo wadaxada damaantoodii bismi raxmaan raxiim in aan dhigin male waxaa yani bismi raxmaan raxiim rafaataada kamid tahay suurta ay kamid tahay waxaa kuu isto ood aragtid suurayaalka qur'aanka bara maahiye kulligeedii waxaa gu aad ku xidaan aad ku bilaawdaan bismi raxmaan raxiim alu bilaaway inaa caayka kamid tahay waa cad tahay imam shaafici kaana kutaa imam nawwina waxaa leeyahay saas oo kaleeto amsa maka sharxaayo waxaa yani tawaafur a kusugnaado qur-aanka dhamaantiisba masxafyaalka dhamaantooda ba intaasa kudhiga maxaa yeelay masxafka xafsa bilaayasi abi camar xafs bilaayasi ini magaciisi dhamaantooda oo tagay sama waxay yihiin qiraacda waaweyn dhamaantooda tawaakurkoodana xija waayo isa dhan yani masxafyaalkooda ay masbax مصحف كتراه أدرك بسم الله الرحمن الرحيم أتدرين حفصة يعني وبديهم أنت ورش مواعيسي وزاقا تمام تودي كتب هودي بسم الله الرحمن الرحيم أول كيدي أها سورة دول بسم الله ورايا آية كاملة وهي الفاتحة تا أخذناه نكت هي وبروا عن أيماني وبروا على كل حال إن الحري تاوه ruuxuljahro dadka ay leeyiin nabiga sid cumar ii kaale abubakar iyo oo magaciisii oo ku bilaawada weligaa ina mahlin salaadiisa la dukanay dhammaanteedi ilaa riwaayatkeeda jira inaa cateenaaka usoo kudhahay walaalka saxiix muslim baa dhigaa inaa cateenaaka bismillahi iska bilaawda walaalka waxaa lu jawaabi kan horo yani alxamdulilaahi ku bilaabi jireen wakaas anas waxii laga wariyey ah, yani caddeeyey أسعي دار قدس السري إنه كان يجهر بالبسملة وكان بسم الله إن الجهري وقداز رواية واية على كل حال يعني وحي أهات بالعلماء وأسك خلاصيين بدل وضي شافعية خاص أهم رقمي أي كمتها بسم الله أي كمتها bismi illaahi raxmaan raxiim inaan ku akrinin salaadiisi waa burtay salaadiisi waa burtay waa buraysaa unug haddaana ma ujirto iaba ujirto hadda jeda meelal kasto yani arbacada dhammaantii bismi illaahi ku bilaabaayo laakiin bacd alaima waxaa ka maqlaysaa inaa yani amaamyaalka xilkoodii waa ku dhawaaqayaa kor uma qaadaya bismi illahi raxmaan raxiim ay dhahayaan waa laga maqlaan roobanka aan soo qaadan kuwana cadaan cadcad ay khilaafaayeen watasdiidaatuhaa faatixada sidyaalkeedii sidyaalkeedii iyadana yani minhaa min alfaatixati ay kamid tahay watasdiidaatuhaa faatixada sidyaalkeedii minhaa min alfaatixati ay kamid tahay baadkeed ida kamid tahay ninkii shid dhaafo bismillaah ninkii ka tago faatixadaas ka tagay mau jirto salaadiisii ninkii oo sujaarka faatixada hal dhaafo hal shid dhaafo salaadiisii wax ma tarayso wax ka ansaxaya ma jiro basmala had isdhaafa saas oo kale hal shid had isdhaafana saas oo kale ma tarayso hal shid hada shid iyo waxaas afifiina magana moodsiyo ila tan afar shid waaye safiina ama socdiga iyo wax isleeyahay mooyo waa badan tahay sidii alka cadadaylayiin kitaabka safina lu soo sheegay fidkay in la yani lu akriyo a waajib ah xugnigay kamid tahay haddii lu akrinin maansaheeyso in kale waay walow imaam nawowi asiri mahohe walow abdala haduu bedelo baadan baadkii bibaain ba isku bedelo lam tasixa salaatu salaadiisii macnaa akriskiisii muxamed taraayo ma ansaheeyso bilaasix mana qabano walow abdala haduu bedelo qofkii musalliga ahay <clears throat> min alfaatixati faatix xaggeedii oo asulilmaala bedelkeed bidaa-in bedelo lam tasixa ma ansixayso qiraatuhu akrintiisii ma ansixayso akriskiisii ma ansixaay waa bedeli daadki iyo da asku bedeli macayn iyo maqrajkood waa isku dhow yahay aadka min aalaal laga keeni an min dalla yafcalu kida daluula waa la yihaa inta waay baad umihii lagara wala daalina mo غayr lmaqdubi mo haddii isbedelo baacadku bedelo waa daalina asiraa carabta iyo lamada can dhexdoodi waaye baadka xarab keliyaa ku dhawaaqdaa xarab carbeed a la yihaahaa inta carab aan ahaan baad ma qabto nabiga maysidi waaye oos amaan isku adkeehay quraysh asiri yani anaa afsaxu man nataqa bidaaji alayhi salatu slam inta oo daadku waranto oo daadku dhawaaqdo aan ahay bayda anin quraysh laakin ani quraysan kamid ah maahan waxaa la yidhaha sifatu damin tuakidu lmadaxa ninkii maqlaaya anaa quraysan kamid ahay maahine yani inta daad tira anaa ufasaaxa badan asiri hadaad tiraa manaa maysa dhahi lahay fasaxadiisii balaayadiisii waaa nabiga ay gaartay afsax carab asilaab carabaa tira yan daad dadku dhawaaqaya male ilaa af arbeed waay daad asba isu bedeli lam tasix qiraatu artis ma ansixin akrisiisii ansixi maayo fil asix mana qawalo walow abdala daadan biwaa-in islaamka waay ibdaalka iyo tabdiil aa kulli yani matruuk ay galayaan kii laga tagi mafcuul haddii la sheego lama isqaabilaan hortooda la sheego sihii ilayan badelnaahum bijanatayhim oo oo matruuki janatayni hmm. tilamaada xoogaaya minhaaji sheeka kullina nooga soo sheegay مع سر إبدال ما كان من ألفاظه مع غريبا هذا أو مؤمن هذا خلاف الثواب هذا بأوضح وأحسر وكاس أوضح أحسر أكو بدلي بدل ديزو هاي بوشي بوشي أكو أوضح إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو مهما كوام جدايو خلاف الثواب كوام جدايو بأوضح وأحسر بعض ما هي قشي متروغة بالنسبة عبد الله نسبة المحرف بالنسبة لمنهاج مركزي انتهى ويجبها واجبا ترتيبها فاتحة ترتيب تالي أواجبي إن النبي وحاس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويجبها واجبا ترتيبها ترتيب الفاتحة فاتحة ترتيب تالي أواجبي ساء tartiib waajib waay macnaheedi tartiibuhaa tartiibteedi manahii ma aha ala booboobo boobooyinta aad ka tagtid ma looma wado boobooyinta looma wado manaa tartiibahaa boobooyinta wixii inaan looma wado waxaa loo wadaa narmiyeedii oo macruufka ahaa in loo akriyo abba carabka abba fududaada laakiin nidaamkeedii oo macruuf ahaa in loo akriyo marba haddiis offic haayo midyaalkeedii shidyaalkeedii akri cilow degdeg ha ku akriye boobooba ku akriye boobooba ku akriye <clears throat> boobba ku akriye shidkeedii hadis oofsado askaamilka yeelo midyaalkeedii askaamilka yeelo <coughs> akriskiisu ansaxaa halkaas haddii xaraf aska dhimaayo tartiibta waaa hadiska taga maxaa waay xaraf aska dhimi oo iyay kamid ah <clears throat> yani ansax akriskiisi ma ansaxaayo akriskiisii ma ansaxaayo halkaas haddii xaraf aska tago shid aska tago iska mid waay halkaas markii la yihi tartiibkeeda waajibaa waxaa la wadaa nidaamka lafnigeedii oo la aqaanaay hadda aan aqaano un akrino unanka saa in loo akriyo kaas inaas ulihimaado qiraadeed waxaa la diidaa lafnigeedii inaas bedelo nidaamkeeda loo aqaanaay inaas bedelo asdoori macnaha maxaa waaye inaas u akriyo iyadoo mackuusa ah, iyadoo la dabagadiye dabalba soo bilaabo walaaliina ayr lmaqdubi ancamta calayhim iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin sisaairinta irolayaalka asaa akriyaan siary ku subsadaan faatixada alcagsihaa gabaaeeda soo bilaabo walaaliina waay ka bilaabalibe to cagsi kasii xuna jira iyadii xarafteedii oo sireed eh gabaal loo soo bilaabo ah, yani ansaxaynin xaaraamna waayo dambigeedii oo loo dejiya ka bedeshay oo baalina ka bilaw ama aamina ka bilaw wala baalina غayr اlmaqdubi ancamta camal yani ilaa bismi raxmaan raxim a dambaysiyo kaasi ma ansaxaayo cabsi loo akriyo macnaha tartiibka oo cabsigii kalaa la wadaa tartiib waxaa la wadaa nadmigeed waxaan ahayn isku akriyaa la rabaa maxaa waaye akubahay haddii oh, nadmigeed isku akrinin oo dabagedis isu akriyo kuwa waxay u akrihayaan be xuruufta laftiisa la bedelaa maya lawalihay aamin alamiima abdallah ay akrihayaan saairintada sxerolekaasaaaba mima fiil aamin maho nuuntaa laga bilaaba yaada calamni aamin tamiintii alifti maxay noqotay di saa loo akriyo aamin haddii kala waa soo akray mima marka abdallah waa soo arayna kutubaa ku argna waxay ka bixiyaan be khawaas gooni u yeelaan iyagana yani maa ku ansaxiyeyso ma banaana bataa maba banaana waradaad in laga bilaabo sidii saaxibka camal siroodaas hayeel sirooda hayeelaa wajib waxaa waajibaa